xoreynta xoreyntii addoommaha ayaa laga hadlaya addoommuhu waa dad bani aadam ah oo cid kale ilaahay subxaanahu wa watacaala si kawniya ama si sharciyaba uu ugu gacan geliyey oo cidi ay eh, milkigeeda yeelatay marka adoon waa qof uu qof kale leeyahay lahaanshahaasi waa wax islaamka ka horreeyey in dadku is addoonsado asbaabo badan baanu lahaa dagaaladu ka mid bay ahaayeen oo dadkii dagaalka lagu qabto in la addoonsado addoomma laga dhigto wax la leeyahay oo la kala iibsado oo la kala dhaxlo laga dhigo sidoo kale waxaa ka mid ahayd gurbada iyo qofka oo ah qof qariiba oo aan maaragtay dadkii dhulkan aan ahayn meel qurbaa ah markuu qofku tago oo dadkiisi iyo ahalkiisi aanay joogin kii ugu horeeya helaa inuu markaa iska qabsado oo uu markaa iska addoonsado isaga oo awood markaa awood iyo cudud sheeganaya iyaduna way dhacaysay waxaa ka mid ahayd asbaabaha addoonsiga alikhtiaaf in qofka la afduubto oo meelihii dhulkiisii laga soo afduubto ilaa waktiyadan dambena taasi way jirtay oo adoonsigii reer galbeedku uu sameeyey noocaasuu u badnaa oo dad inta dhulkoodii loogu yimid ikhtitaaf lagu sameeyey ama afduub deetana sida ama maraykan lagu geeyey ama amerikada kale ama yuruba lagu geeyey deetana markaa beeraha lagaga shaqaystay la adoonsaday wax la leeyahay laga dhigtay la kala iibsaday saasay markaa ahayd islaamku markii uu yimid waxa uu yimid iyadoo bani aadamku dee arrintaasi ku tacaamulayo ay jirto dad la adoonsado oo la leeyahay oo sidii neefka xoolaha la baayacayo la kala iibsanayo rag iyo dumarba adduunkao dhanna wax ka jira bay ahayd oo haqaafa caama oo jirta ayay ahayd islaamku markii uu yimid aad iyo aad buu u habeeyey waxaanu ku dadaalay waxaanu ku dadaalay oo islaamku uu aada iyo aada u dhiirigeliyey in bani aadamku xorriyadooda ay helaan oo aan la ys addoonsanin laakiin haddana maadaama ay ahayd haqaafo caamahoo jirta oo kownkao dhan ka jirta islaamku muu xarimin in lays addoonsado haddii waddadeedii maaragtay lasoo maro ciriiri baanu geliyey asbaabta laysku addoonsan karo wax aada u ciriiriya ayuu ka dhigay oo asbaabtii wuxuu kusoo ururiyey alkufr gaalnimo marka addoonsiga islaamku maaragtay uu baneeyey waa addoonsi kasoo jeeda gaalnimo siduu uga soo jeedaa laba qaabba uga soo jeedi karaa waagii hore dee in islaamku uu yimid qofkan oo la adoonsado oo de gaaladii addoonsanayso dee markaa sidiisiba de addoon isaga ahaanaya haddaan la xoraynin ilaa inta cid xoraysa uu helay isaga iyo hadday gabar tahay wixii ay dhashaaba dee addoomay iska ahaanayeen taasi dee markaa iska dhamaatay hadda oo dad maarata de islaamkii baaba kun iyo afar boqol oo sanadood iyo siyaada sii maraya sababka markaa soo haray waa al alxarb ama aljihaad jihaadkii in la galo gaaladii lala dagaalamo markii jihaad dhaco gaalada wixii markaa nolol lagu qabto wixii nolol lagu qabto islaamku wuxuu ogol yahay waxaanay ahayd dee dhaqan jiro oo dadka dagaalama ay ku dhaqmaan bay ahayd islaamkuna aanu xarimin in markaa gaaladii la qabtay la adoonsan karo oo la qeybsan karo oo addoommo laga dhigan karo ayay shareecadu ay markaa banaysay wax islaamka lagu dhaleeceeyo maaha sida ay hadda dad gaala ihi isku dayaan oo kiristaan u badan oo iyagu tooda aan akrisane aan arkaynin takarta iyaga saaran laakiin islaamka wax u daydeeya ay ku ceebeeyaan diimuhu way isku raacsan yihiin guud ahaan banaynta addoonsi hadday kiristaan tahay iyo hadday yahuudiya tahay iyo dee waxa waxaweyaan islaamkaba sidaa aynu tilmaanay laakiin islaamku cidhiidi buu geliyey diimaha kale aanay gelinin taasi waa qodob waa arrinta kale ee islaamku qofkii addoonka ahaa xuquuq aanay diinina u qoraynin diimaha kale i dhaqamada maanta la yaqaanana cid markaasi waxa weeyaan kula soo dhaqantay addoomahooda aan la garanaynin ayuu islaamku u qoray qofka addoonka ah waxaa u waajiba cunadiisa in la siiyo cabitaankiisa in la siiyo xidhashadiisa in la siiyo hoygiisa in la siiyo shaqo aanu karin aan lagu kalifin dhaqan wanaagsan lagula dhaqmo addoonkaygii aan lagu odhanina inankaygii iyo inantaydii iyo wax noocaasa fataaya wafataati qaabkaa loola dhaqmo la karaameeyo qofka markaa sayidka u ahe ilaahay subxaana watacaala uu gacan geliyey in uu waxa uu cunayo wax ka siiyo iyadoy sidaa tahay haddana islaamku wuxuu aada u dhiirigeliyey in la xoreeyaba qaabab kala duwanna islaamku arrintaa iyadaa wuu u galay waa arrinta koobaade in akadii qeyb loogu daray oo sideedii qole ee zakada la siinayay qeyb kamid ooba ah addoomihiiba wa fi riqaab in lagu xoreeyo zakadii ayaa ilaahay subxaanahu wa watacaala ugu daray waa arrinta kale dadkii dembiyada gelayay qaarkood waxaa kafaara gud looga dhigay inay wax xoreeyaan waxaanay ku tusinaysaa sida islaamku u doonayay in dadka la xoreeyo kii dhaartay dhaartiisii fuli waayey addoon xoree ba addoon xoree baa le kii wax dilay maaragtay waxa weeyaan qof kale ku aqdaro aqdaraa u dilay ama si khaaa u dilay adoon xoree baa la yidhi kii haweenadiisa maaragtay hihaar ama dhabarka hooyada oo kale ad iga tahay yidhi munkarkaa ku hadlay addoon xoree baa la yidhi iyadoo sidaas kafaaraadkiina looga dhigay kii maaragtay nahaar ramadaan xaaskiisii ku qaldamay maalin ramadaana isagana waxaa la yidhi addoon xoree qaabkaas ayaa iyadana islaamku uu kafaaraadkii uu u wadageliyey addoommaha xoreyntoodii dhinac kale fadli iyo ajri aad iyo aad u weyn ayaa nusuusta shareecada ugu soo aroortay qofka addoon xoreeya ilaa iyo nabigu alayhi الsalaatu wasalaam uu yihi ayuma rajuli actaqa mraa muslima istanqada allahu bikuli cudwin minhu cudwa minhu min annaar qof alla qofkii adoon xoreeya xubin kastoo adoonkaasi uu lahaa xubin isaga kamid a ah ilahay naarta kaga xoreeya halkaasaa markaa islaamku uu gaadhsiiyey addoomaha markaa waxa weyaan xoreyntooda fadliga ku jira haddaba addoonka sidaa loola dhaqmayo dhaqankaa quruxda badan ee san ee wanaagsan ee xuquuqdale loo sameeyey wuxuu ilaa imika dhaamaa imika dabcan intaynu ogsoonnahay adduunka waa eh, gebageba ama way ka dhamaatay is addoonsigii kadib markii eh, qolyo markaa dee eh, maaragtay xarakaad ama axsaab reer galbeedihii ay u saciyeen oy u ordeen in maaragtay la joojiyo is-adoonsiga taqriiban markaa adduunka iminka waa ka istaaga waa la britania udambeysay kun sagaal boqol koob iyo siddeetankii bay ku dhawaaqday inay joojisay is addoonsigii laakiin de wax kasii khariban baa yaalla oo maanta dadka maxaabiista dagaal lagu qabto hadduu islaamku lahaa waa la adoonsan karaa laakiin xuquuqdooda u wada waajibayso xuquuqdooda loo ilaalinaya maanta dadka dagaalka lagu qabto meelo badan oo kamid oo ah kuwa ugu waaweyn ay hogaaminayaan dawad arkaysaan eh, maaragtay maraykanka guantinaamo hadda labaatan sanadood dad baa ku xidhan ilaa labaatan sanadood imika ku jira oo la cadaabayaayo wax walba lagu samaynaya wax xuquuqo ay leeyihiinna aanay jirin cid markaa ka hadli kartaana aanay jirin wax waajibaad ahoo u saaran kuwaasina aanay jirin sidii la doona loo cadaabayo sidii la doonana loo ciqaabayo xorriyad aan lahayn ninka addoonka ah meeshuu doonu maraya wuu soconaya wuu cunaya wuu cabaya dharku doonu xidhanaya wuu guursanaya waxa weeyaan xuquuq aan waxa weeye qofkii kale wax badanba ka dhinayn ayaa uu leeyahay laakiin dee taa ay maanta ku jiraan dadkaasi iyagu ay ciqaabayaan ay maaragtay waa cadaabkaa culus marinayaan wax la barbar dhigi kara ma aha addoonnimada uu islaamku uu baneeyey ee uu ka dhigay wax mubaaxa laakiin aayad qura iyo xadiis qura la soo heli maayo oo hala cid hala addoonsadale baynama aynu arkayno mi-aat alaxaadiis intaasoo xadiis iyo intaasoo aayadood oo in addoommaha la xoreeyo ku dhiirigelinaya haddana ma arkayna xadiis qura oo leh gaalkaad xataa qabataan addoonsada laakiin waa un waa ay banaan tahay un laakiin mar qura nusuusta kuma jirto addoonsada kaa xataa aayaddii ka hadashay nimankii gaalada ahaa ee dagaalka lagu qabtay fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa xataa tadaca alxarbu awsaara laguma darin riqigii iyo maaraka xoogan addoonsigii laguma darin laakiin de waa arrin banaanoo waqtigii nabiga caleyhi salaatu wasalaam iyo dabadeedba muslimiintu ay ku dhaqmayeen baabkan markaa abwaabtan isdaba taalla waxaa lagaga wada hadli doonaa qaabab adoon addoomada loo xoreeyo marka wuxuu ugu soo horreysiiyey xoreyntii guud wuxuu yihi baab lcitqi ay alictaaq baa loola jeeda marka ciqigu cataqay ka timid cataqa wuu xoroobey weeyaano waa laazima mutacadi ma aha laakiin fuqahadu mutacadi a mutacadi ahaan bay u isticmaalaan ciqiga oo bimacna alictaaq iyay u isticmaalaan wuxuu yihi musanifku alciqu ay alictaaqu baa loo jeedaa xorayntu qurbatun waa cibaado oo wax ilahay loogu dhawaado in addoon la xoreeya manduubun ilayhi wax laynoogu laynoogu baaqay wey muslin iyo gaalba wixii aada xoreynaysa ama muslin ha ahaado ama gaal ha ahaado addoonkaad ad xoreynaysaa in la xoreeyo wixii addoona islaamku wuu inoogu baaqay soo ma arkeysi idan maxaa kasoo horjeeda riqigii addoonsigii dee islaamku inooguma baaqin illa wuxuu inoogu baaqayaa xoreyntii cagsigeedi walaa yasixu asixi maayo xoreyntu ka asixi mayso ilaa min muطlaqi tasarufi mid tasarufkiisa la ogol yahay fii maalihi xoolihiisa u ku tasarufaya mooyaane ay jaa-isi tabaruc baa laga wadaa qof tabarucii loo ogolaaday oo inuu sadaqaysan karo shareecadu u ogoshahay ayuunbaa addoon xoreyn kara ila waa nooc sadaqa ah wayasixu wuxuu ku asaxayaa bisariixi lafdi markaa qayaxan oo xoreyn ah walkinaayati iyo lafdi kinaayo ahoo yani sarbeeban oo xoreyn laga fahmi karayo fa sariixuhu lafdiga sariixa isagu markaa ku cadi alcidqu ay lictaaqu waa xorayn waan ku xoreeyey xor baa tahay marka citqi lafdiga i citq iyo walxuriya labaduba de af soomaaliya xoreyn noqonaysa ictaaq waa xoreyn xuriyana taxriir baa loogala jeedaa iyaduna waa xoreyn markaa labadaa erey carabiga de waa sariixo wax kale ma ixtimaalayaan wlkinaayatu kinaayada ama ereyga markaa sarbeebta noqonaya waa qawluhu sida inuu yihahdo laa milka lii calayka wax milkiya oo aan kugu leeyahay ma jirto yani lahaanshahaygii waad ka baxday hadduu yidhahdo laa sulaana lii caleyk awood kuuma lihi iyo tasalud laa sabiila lii calayk wado aan kugu haysto ma jirto oo kale weeyaan yani waan ku fasaxay anta lilah ilaahay baa kule anta aaliq waad furan tahay marka hadda hadday xaas lahayd alaaqii buu noqon lahaa laakiin markii uu yahay addoon qofkaad saa ku leedahay addoonkaagi markaad ku tirahda anta aaliq waad furan tahay de xaas mu ahayn alaaqii suuragal ma aha markaa inuu kinaayo yahay ood xoreyn ugala jeedaa suuragal xoreyn baad ugala jeeda haddaad haa tirahdo wuu xoroobi anta xaraamun xaaraan baa tahay yani in lagu addoonsadaa xaaraana bay noqonaysa xabluka calaa haaribik xarigaagu dhabarkuu kuu saaran yahay yani cidi kuma hogaaminaysa wey cidi kuma wado haaribku waa halkan labada markaa degood dhexdoodaa weeyaan dhabarka qeybtiisana hore iya kaahil la yidhaahda awrka ayaa marka dee ladoon inu iska daaqo iska socdo ayaa xadhigga dhabarka loogu tuuraa si isagu markaa isaga socdo wamaa ashbaha dalika iyo wixii ereyadaa lamida iyaguna kinaayay noqonayaan hadii loo niyoodo xoreyn xoreyn bay noqonayaan wa fii qawlihi hadalka uu leeyahay fakaktu raqabataka fakaktu raqabataka hadduu yihahdo waa afcarabi ahaan hadduu ku yidhaha wey ila af soomaali macnaba samayn maysee qoortaadii baan furay af soomaali soomaalidu waxba ka fahmi maayaan qoortaadii baan furay waayo dee malaha cidba may addoonsan soomaalidu malaha intan wax la addoonsanayey intii wax la addoonsanayey malaha addoommaba may lahayn de sidii sharciyaan ka hadlayn dad ay de miskiin mee socoto iska qabsadeen qol iska qabsato muddo ku waa laga yaabaa inuu jiray laakiin de maaragtay addoonsi sharciga oo kii shareecadu ay markaa fasaxday ah waxaan filaya malaha soomaalida muu soo marin oo de haddii kale waxaynu arki lahayn dee ereyadii de maaragtay iyo gabayadooda ataa ku lahaayo wuxuunbaa dee la lahaa wuxuunbaa la arki lahaa marka fakaktu raqabataka carabigii addoonkaa inta addoonkunbaaba loo isticmaalaaba qoortaadii waan furay haddaba wajahaani baa ku sugan ma xoreyn ba mise xoreyn maaha yani ma sariix ba mise waa kinaayo axaduhumaa mid anahu sariix inuu sariix yahay qur-aankii baa ku jira fakura qaba kaasaana rajaxan waayo curfi baa maaragtay saa ka dhigay wathani ka labaad wuxu anahu kinaaya waa sarbee buu leeyahayo dee lafdigii ictaaq iyo iyo taxriir ayaan labadii midna ku sugnayn maadaama aanu labadii midna ku sugnayn buu kaasi leeyahay kinaayaha laga dhigo laakin wuxuu ugu caan baxay qur-aankii iyo maaratay sunadii iyo iyo lisaankii carbeedba in markaa xoreyn loogala jeedo wayaqa lcidqu bisariixi lafdigii sariixa ahaa xoreyntu way ku dhacaysaa min gayri niya niye uma baahna wey niyat maarata taxriir ama iqaac alaaq niyat iqaac ictaaq uma baahno walaa yaqacu bilkinaayati ila biniya lakin lafdigan kinaayadaa ee sarbeebtaa de markii la niyooday xoreyn loola maaragtay loo niyooday ayuunbuu noqonay wayajuuzu waxaa banaan an yucallaqa alcidqu xoreynta in lagu xidho cala alakhtaari yani waxa weeyaan waxyaalaha gararka ah waxyaalaha aan caddayn ee madmadowga ku jiro waxyaalaha aan la garanayn dhici doonaan wasifaati iyo tilmaama in lagu xidho ka majii'i sida roobka imaatinkiisa iyo wahubuub riyaaxi dabaysha dhabashadeeda wagayri dalika min asifaat iyo sifaatka taa lamidka yani inuu yihahdo berri markay qoraxdu soo baxda ayaad xor tahay waa caadi markay qoraxdu soo baxdo xoroobaya rabadaan marka la gaaro ayaad xor tahay markii rabadaan la gaaro xoroobaya marka u horeeyo roobka uu yimaado iyaad xor tahay roobka u horeeyun baa la sugaya waa wax markaa qarar oo de badbadu ku jiro aan la garanayn muhmala la garan maayo goor alla goor roobku di'i doono waxa weeye in lagu calliqo way iska banaan tahayoo dee shareecadii baa waxay banaysay tadbiirka oo baabka inoogu xiga ah markaan dhinto kadib maaragtay waxaa tahay xor baa tahay marka diinta kaasiba u banaanaada in waxyaali kalan lagu xidho iyaduna way iska banaan tahay marka waa nooc tawsica waa la ballaarinaya xoreyntii baa la ballaarinaya albaabadaa loo ballaqaya intii la furi karo qaabkaa doonta u xorey baa laleeyo waar bal horta xore unbaa markaa in qofkii laleeyahay baad mooda wa callaqa alcidqa calaa sifatin markuu hadaba tilmaam ku xiro xoreynta ee uu yidhaahdo hadday saasi dhacdo xor baa tahay lam yamlik irujuuca fiiha bilqowl hadal dambe kagama noqon karo oo markuu yidhahdo ramadaanta xor baa tahay buu ku yidhi marka la gaadho xor baa tahay intaan ramadaantii la gaadhin haduu yidhaahdo waan iska daaye waxba xoroobi mayse iska joog waxbana ha xoroobine ma soconayso sidii hore hadalkii hore sidiisii buu yaallaa marka ramadaantii la gaadho xor buu noqonaya hadal kagama noqon karo dawl lagagama noqon karo waa sidii alaaq oo kale furiinka oo kale hadduu islaamtii ku yihahdo ramadaan markii la gaadho waad furan tahay u haddana inta ka dambaysa ay heshiiyaan uu yihahda waa iska daayey waa iska daayey ma soconayso waa waxa wey wa rasaasaad cabaysayo dhacaysa marka waxeedii la helo wey wayamliku bitasarufi laakin wuxuu milkiyaa inuu kaga noqdo tasaruf bilbayci wakayrse inuu ibiyiyo wax lamida oo addoonkii uu ku yidhi ramadaan marka la gaadho xor baa tahay hadduu intaan ramadaan ba la gaadhin iibiyo de markaa xoreyntii meesha way ka baxa ilan iibbaaba kaka yimid nin kalaaba imaka nin kaile markaa dee ma xoroobayo in la iibin karana de waa qiyaasan ala tadbiir iyada lafteed oo dee tadbiirka soo socdaba dee nabigaaba iibiya alayhi salaatu wasalaam saynu arki doona mid muddabara wuxuu yihi wain baacahu haduu iibiyo uma ishtaraahu haddana dib usoo iibsado lam tacud isifatu xoreyntii mucallaqa ahayd ee sifada ku xidhnayd dib usoo noqon mayso oo addoonkii markuu iibiyey hadduu haddana dib soo iibsado hadalkii ah marka ramadaan la gaadhaad xoroobaysaa ma taagna waa baaba-ay oo wuxuna waa qaacidadii markaa zaa'il lcaayid hal huwa kaladi lam yazul aw kaladi lam yacud markaa baabka cidqiga marka la joogo iyo baabka dalaaqa waa kaladi lam yacud kaladi lam yacud sidii mid aan soo noqon yaa laga soo qaadaa baab alaaq iyo baab citaaq waxaa kula mid ahayd hibatulwaladki oo iyaduna halkaa aynu raacinay iyo mufliski cayntii haddii maaragtay e, qofkii caynta ka iibiyey intaasaad markaa xaggan marinaysaa wixii kale oo dhan waa kaladi lam yazul ayaad ka dhigaysaa abwaabta kale wuxuu yihi wain callaqa hadduu ku calliqo calaa sifatin mulaqa sifo sii daysan sifo markaa mulaqa ah maxay ka ilaaqan tahay waxay ka ilaaqan tahay yani muu odhan geerideyda kadib iyo ka hor toona geeri kamu hadale wuxuu yihi markay saasi dhacdo xor baa tahay markay saasi dhacdo xor baa tahay buu yihi isagoo aan geerida ka horbaa maarata mise waa kadib hadalkaasi ayuu markaa eh, dhacaya isagoo aan ka hadal famaata sayidu sayidkiibaaba dhintay iyadoo sifadii la helin batalat sifatu ay batala tacliiqu tacliiqii meesha u ka baxay wain callaqa calaa sifati bacda almowt hadduu ku calliqo xoreynta sifo markaa geerida ka dambaysa oo uu yidhaahdo markaan dhinto kadib haddaad sidaa yeesho xor baad tahay hadduu yidhaahdo oo famaata sayidu sayidkii uu dhinto lam tabtuli sifatu tacliiqii ma buraye dee sidii buu utaagan yahay wuxuu ku yidhi markaan dhinto bil kadib baad xor tahay de markuu dhinto bishii baa la sugi bishaana nimanka warasada abaa kusii shaqaysan ama uu yidhahdo markaan dhinto roobka uhoreeyaa markuu do iyaad xor noqonaysa iyaduna waa caad laba shardi uma markaa meesha yaalla geeridii iyo eh, roobkaa imaatinkiisa wain atat iljaariyatu alatii culliqa cidquha addoontii cidqigeega ama xoreynteeda la calliqay calaa sifatin lagu calliqay hadday la timaado biwaladin ilma hadday dhasho tabica alwaladu ilmahaasi lamid buu noqona ahaanayaayo iyadubuu la xukuyaayo markay xorowdo wuu xoroobaya fi axad alqowleyn labada qowl ee masalada kusugan midi siduu yahay oo wuxuu ka qiyaas qaadanaya kaasi de wuxuu leeyahay weligiiba weladku hooyadii buu raaci jiray xagga xornimada iyo iyo adoonnimada sidaas daradeed marka umulweladka inoo iman doonta de waa la xukuno iyadunbu xukunkeedii raacaya iyo mukaatabada inagu soo socota iyo markaa tanna sidii oo kale ha noqote buu walaa yatbacuhaa fi laakhari qawlka kale wuxuu leeyay ma raacayo isagu waa addoon caadi wixii ay dhasho intaa cidqigeedii ama xoreynteedii calliqan tahay wixii ay dhasho isagu waa ilma caadiya oo yani waa addoon caadiya kanana rajaxano de waxa weyaan caqdigani ama tacliiqu waa wax laga noqon kara qaab loo waatay markayno da ficil baa lagaga noqon karayy waati addoonkii hadii la iibiyo uu maaragtay markaa mar hadduu sidaa u daciif yahay wax markaa la burin karo uu yahay weladkii ma gelayo umul weladkii waxaana lamid noqon maayo waxaas waxaan la burin karin iyo kitaabadu wasaynu arki doono wahuwa asaxu buu ku yihi ka dambe ayaa sixaan badan wayajuuzu waxaa banaan alcidqu fi lcabdi addoonkii oo dhan hal mar inaad wada xorayso wa fii bacdihi qeyb kamida ah inaad xoraysaana iyaduna way banaan tahay haddaba fa in actaqa bacda cabdihi addoonkii qofku uu wada lahaa hadduu qeyb kamida ah xoreeyo cataqa jamiicuhu ma kala harayo wuu wada xoroobaya haddaad tidhahdo kala bar baan ku xoreeyey intaada kalena waan ku yeelanaya wuu iska kaa wada raacaya ma kala haayo oo waxaa markaa iyadana de loo daliishanayaa xadiis abu daawuudka iyo ku jira nin markaa qeyb xoreeyey addoonkiisii deeta nabigu alayh salaa slam uu ku yii laysa lilahi shariikun sidoo kale dee waxaa loo daliishanayaa masale soo socota oo addoonkii aad qof kala wada lahaydeen haddaad qeybtaadii xoreyso maca tii kale inay xoroobeyso de markaa ki aad adigu wada lahayd iyaaba kasii awreysan inuu wada xoroobo waa kana wuxuu yihi wain actaqa shirkan lahu fi cabdi hadii qofku uu xoreeyo qeyb uu addoon ka leeyahay maba wada laha isagoo addoonka isagiyo nin kale addoonkii isla leh deetana qeybtiisiibuu xoreeye fain kaana mucsiran haddii qofkan hadaba qeybtiisa xoreeyay uu sabool yahay oonu lacag haysan cataqa nasiibuhu intiisunbaa xoroobi waraqa lbaaqi baaqiguna dee addoon buu ahaani ilan waxa weeyaan adigu xoreyntaadu kaa kale xoolihiisa meesha kama saarayse sidii dhulkii aad wadalahaydeen haddaad tirada qaybteeda waa waqaf dee qaybtiisii waqaf noqon mayso ilan adigu intaadunbaad ku tasarufi kartaa intiisa kuma tasarufi kartid waana qof saboolo qofkan iyo lacagtii haddii la odhan lahaa lacagta u celiyo wada xore lacagtii ma celin karo hama hayo markaa qaybtiisii unbaa xoroobeysa wain kaana muusiran haddii uu yahay mid markaa lacag haystana marka la eego yani waa s marka la eego da biilkiisii maalintaa iyo habeenkaa iyo gurigii uu deganaya intaa marka laga reebo hadduu wax kala helayo quwima caleyhi waa lagu qiimayn waa loo qiimayn nasiibu shariikihi qofkay wax wada lahaayeen qeybtiisii yowma alcidqi maalintiiba markaa uu xoreeyey ayaa la odhan addoonku qiimahaasuu jooga kala barbixi haddaba ninkaasi nus buu lahaa soo maaha nuskaa qiimaha u celi addoonka o wada xoroobo oo xadiidkii saxiixayn ku jiray man actaqa shirkan lahu fii cabdin wa kaana lahu maa yablugu hamana alcabdi quwima alcabdu caleyhi qiimata cadlin hadduu addoon qof xoreeyo qeybtii uu addoon ka lahaa uu haystana wax addoonka qeybtiisa kale lacagtiisa lagu bixin karo qiimihii dhexdhexaadka ah ee cadaaladda ahayd ee suuqa addoonkani uu ka taagnaa iyaa lagu qiimeyn deetana qeybtaa lacagteediibuu bixinu ninkaas siin addoonkii o dhan addoon isagu uu xoreeyey ayuu noqonayaa wailaa faqad cataqa calayhi minhuma cataq baa xadiidku ah xadiidka ibn cumar ee saxiixaynka ku jiray haddii kale intii ka xorowday uunbaa ka xorowday intii ka xorowday ayuunbaa ka xorowday haddaanu isagu lacag lahayn oon iibsan karin riwaayadaasaana laga rajaxay riwaayo kale oo xadiid abi hurayra qataada xadiid qataada oo min ariiq abi hurera radi allahu tacala canhu soo uu wariyey in nabigu calayhi salaatu wasalaam uu yihi haddaanu lacag lahaynna addoonkiibaa la odhanayaa soo shaqayso wax markaa qiimahaagii noqda sidaa markaa ku wada xorowdid iyada lafteedu saxiix bukhaari muslim way ku jirtaa laakiin riwaayadan ibn cumar baa laga rajaxayo taa abu hurere laga warinayo intan istiscaaga sheegaysa in addoonka la dirayo shaqaysa la odhanayo sheegaysa inay qowlkii qataado tahay iyo axaadiis kale kusoo aroortay oo qataada intaa uu marka mudraj ay tahay aanay ahayn min sulb xadii xadiidkii aanay matnigiisii kamid ahayn wuxuu yihi wamataa tactiqu xisatu shariikihi hadaba markuu ninkan intiisa xoreeyo kaa kale intiisiina lagu dul qiimeeyo goormay qeybtaa kale goormay xoroobaysaa fiihi alaaatu aqwaal saddex qowl baa ku sugan axaduha midi waxa weeye tactiqu fi lxaal isla markaa intiisii u xoreeyey iyo inta kalena raacaysa waa kan markaa waa rajaxan wey fain ikhtalafaa waa ima kala haraya wiii fain ikhtalafaa fi lqiimati haddaba markaynu qawlkan qaadano hadday qiimihii ninkan nasiibkiisa isku khilaafaan falqawlu qawlmuctiqi ninkan xoreeyey warkiisa ayaa la qaadanaya hadduu yidha maalintii aan xoreeyey intaasuu marayey addoonku kan kalena u yihahdo may intaa maray saasuu ahaa cid markaa arrintii ka markhaati kacdana la waayey dee ninkan aan aslu baraatu dimati camaa wixii ziyaadaa in dimadiisu ay beri ka tahay iyaa asalku noqonaya wathani qowlka labaad wuxuu leeyahay tactiqu ninkan qeybtiisu waxay xoroobaysaa bidafci q markuu lacagta iska bixiya kan kani kan qeybtiisa xoreeyey markuu kan kale lacagtii siiyo iyo intii kalena xoroobeysaa ee imikaba xoroobi mayso haddaba markaynu ka dambe qaadano fa in ikhtalafaa fi lqiimati qiimihii in la dhamaystira iyo in kale hadday isku khilaafaan falqowlu qowlu shariik ninkaa lacagta loo celinayo qowlkiisa iyaa la qaadanaya maxaa yeelay dee ninkani ma xoroobiyo ilaa wixii la wada bixiyo walasl anahu lam yactib asalku inaanu xoroobin iyaa de markaa waxa weeyaan noqonaya marka isaga iyaa maanta asalkii ku jooga whaaliu ka saddexaad anahu mawquufu wey waxa weeyaan arrintu ma kala cadde waa la hakinaya fain dafaca qiimata ninkan hadduu qiimihii dhamaystiro oo da ay isla gartaan oo de saas ku waafaqaan xakamnaa bianahu cataqa fi lxaali inuu markii ninkani qaybtiisa u xoreeyey markaa inuu xoroobay ayaynu markaa ayaa inoo cadaanaysa wey markaa hore inuu xoroobay ayaa inoo caddaanaysa maxaa laga faa'iidayaa wixii uu shaqaystay muddadaa dhexe de isagaa wada yeelanaya ila nin xora buu ahaa wain lam yadfac haddii aanu kani markaa qiimihii bixin uu bixin kari waayo xakamnaa bianahu lam yactiq in aanu markaa waxa weeye ama de maarata isagiiba dee eh, u dee la meeraysta n waxba bixin sidaa markaa lagu kala tago waxaynu xukumaynaa buu yihi in aanu waxba xoroobin aduu qowlkaa ugu horeeya iyo w ugu rajahsan wain kaana almuctiqu muusiran haddii ninkan daba qeybtiisa xoreeyey uu heli karayo bibacdi اqiima ka kale intiisa qiimaheeda wax kamida ma wada bixin karo laakiin qeyb buu bixin karaa cataqa minhu biqadrihi intaa qiimaha uu ka bixin karayo intiisana ay soo raacaysaayo intaasina way xoroobeysa ee inta qiimaheedii uu bixin kari waayey ayuunbaa haraysa wain qaala ligayrihi hadduu qofku qof kale ku yidhaahdo actiq cabdaka canii addoonkaaga iga xoree fa actaqahu canhu uu ka xoreeyo dakala fii milki saa'ili wuxuu gelayaa ninkan amarka bixiyey milkigiisuu soo gelaya wacataqa aleyh markaasuu isla markiiba xoroobay eeg wuxuu yihi adoonkaaga iga xore mu odhan addoonkaaga xore addoonkaaga iga xoree buu yihi markaasuu haye waan kaa xoreeyey buu yidhi markuu haddaba sidaa yidhaahdo addoonkii horta wuu xoroobaya yaanuu ka xoroobaya dee qofkan laga xoreeyey iyuu ka xoroobaya marka walaagii iyo wixii qofka haddaba siduu u yeeshay de qofka ila qofka inama alwalaa liman actaq marka waxay culamadu yihahdeen waxaa la qiyaasayaa inuu laxadaad ilbiriqsiyo gudahood buu intuu ninkan milkigiisa galay uu kaga baxay marka haddii dee lacag la kala siistay oo uu yihi actiq cabdaka cani bialf kun igaga xoree uu haye waan kaaga xoreeyay yihaahdo waxay noqonaysaa intuu ka iibibo isla markiiba haddana uu sii dhex maray u ninka markiiba saasuu ku xoroobay ninkana kunkii baa lagu yeesho eb noqonaysa haddii aan markaa waxa weyaan lacag maarata bilaash la yidhaahdana de waxay noqonaysaa hibay ay noqonaysa wain actaqa axada cabdayn labadiisii addoon mid ahaan hadduu xoreeyo aw ixdaa amatay ama labadiisii gabdhoodee addoomaha ahaa mid ahaan hadduu xoreeyo laakiin aanu sheegin wuxuu labada mid ahaan baa xora mu odhan heblaayaa xora labadiina mid ahaan baa xora bu cayana alcitqa wuxuu ku cayimayaa xoreynta fii man shaaa minhuma labadooda kiti uu doono hinde iyo zaynab iyuu labadiina mid ahaan baa xora dee kala sheeg baynu leena sheegta xoreysa hada haddaana diyada waxba ku qaban markii mid aanad ku qabanin imika tacyiini baa la odhanayaayo mid magacow ha noqoto tii markaa xorta ahayd deetana taa uu markaa cayana alcidqa fi man shaaa minhu ti u markaa isagu cayimo ayaa saa ku xoroobaysa fain maata hadduu dhinto isagii mid cayimin qaama waarisuhu ninka dhaxalkiisa le iyaa gelaya maqaamahu booskiisii isagaa la odhanaya labada mid ahaan magacow maxaa yeelay de siduu dhaxalkiisiiba uleeyahay iyunbaa halkana uu booskiisii u gelay wa qiila qiil baale laa yaquumu may booskiisa geli maayo alaaq ayuu ka qiyaas qaadanaya hadduu labadiisi dumar aha ku yidhaahdo labadiina mid ahaan baa furan hadhowna anaa sheegi doona tay noqonayso dib baan go gaari labada taam la laakin labadiina hadda laga bilaabo labadiina mid ahaan baa furan sidaa hadduu yidhaahdo uu haddana dhintay intii aanu mid maaragtay aanu marka ka dhigin tii furnay dee waarisku shaqo kuma laha inuu markaa isagu yihahdo tii furnayd anigaa markaa xadidaya ila waa adigu ninkii zawjku baa wax furi iyaguna waa dhexlayaa loo dhexalkiiba iyago laftooda wax kuleeyihin markaa dhexla inuu dhexlo meesha ka saaro dee ma imanayso marka halkaasay ka qiyaas qaateen lakin waa le halkaasi waa dhaxle dhaxle kala eriyaya de markaa lama aqbalayo lakin halkan ah, isku mid maaha walaysa bishay saasuu sheek ku yihi tani markaa wax macno male wainwati hadduu u galmoodo ixda laamateyni labadii addoomood uu yihi midkiin baa xora mid ahaan hadduu u galmoodo kaana dalika tacyiinan arrintaasi waxay noqonaysaa inuu cayimay lilcitqi lilictaaqi xorayntii inuu ku cayimay fi kale wa siyaanatan lilwadci an waigiisa aynu ka ilaalinayna inuu de xaaraana noqdo ila inti uu xoreeye shaqo ku yeelan maaye saasaana muctamada waqiila waxaa la yihi laa yakunu tacyiiran may tacyiir noqon maayo iyaduna waa qiyaasan cala alaaq alaaqi baa laga qiyaas qaadanaya alaaqa way noo iman doontaa lakin halka farqi baa udhexeeya bay leeyihiino marka hore nikaaxu ficil kumuu dhici jirine qowl ayuunbu de guurku ku dhacaa laakiin xoreyntu dee ficil way ku dhacdaa milkigu milkigu dee ficil ku yimaada iyo dhaxalba ku yimaada isagu wuxuu yihi wain actaqa axadahumaa bicaynihi hadduu labadooda mid ahaan niyooday markii u lahaa labadiina mid baa xora mid ahaan buu qalbiga ka niyoodo mid ahaan buu ama mid ahaan buu ujeedayba markuu lahaa labadiina mid baa xora maxamed buu ujeeday uma ashkala lakin markaa kadib bay ka murg ka murugtay u garan waayay kii u ujeeday turika waa la daynayaa yani jeelkaa lagu daynayaa wey waa la xidhayaa len jeelkaa lagu daynayaa xataa yatadakara ilaa inta uu xasuusanayo nin xuquuq baa ku tacaluqda sheeg baa laleeyahay ki ad xoreysa il labada mid baa meesha ka baxay haddii labadiiba xoreeya ad wa kal gar waan labadooduba wan xoreeyey meesha iga sii daaya doonay wa in maata hadduu dhinto haddaba jeelkiibaaba ku dhintay qaama alwaarisu maqaamahu dee dhaxlihiibaa booskii sii gelayo oo de maaragtay lana lahu ariiqa biha ilaa macrifati qad yakun lahu ariiq ilaa macrifati jid uu markaa ku ogaado kii uu ahaa iyuu dee yeelan karayaba fain qaala lwaariu dhaxlihi hadduu yidhahdo laa laa acrif waxba ka garan maayo uqrica baynahumaa waa loo qori tuuri fi axadi lqowleyn labada qowl ee masalada ku sugan midi siduu uu yahay waa loo qori tuurayaa waana ka adharkaa ah, maxaa yeelay de lixdii nila la xoreeyba kii nabigu alayh salatu slam qori tuuray faman kharajat calayhi اqurcatu ka qurcadu usoo baxda ayaa cataqa maarata xoroobay waوqifa اlamru fi اqowl اaakhari qowl kale wuxuu leeyahay meeshan la qori tuuri maaye haddii la qori tuuro waxaa laga yaabaa ina cagsi baasha udhacdee oo kii addoonka aha usoo baxdo kii kalena markaa adoomoobo kii xorta ah markaa wuxuu leeyahay ay wax ka caddaanay lakin marka la hakiyo labadiiba labadii maanta midna maad xoreyd marka waxba lama faaido waman malaka qofka yeesha axada min alwaalidiina mid kamida dadkii dhalay dadkii dhalay mid kamida qofkii yeesha oo addoona in calow haba koreeyana awowyaashii ayoyaashii iyo ha noqdaane awilmawluudiin ama dadkii u dhalay faraciisa ahaa mid kamida qofkii milkiya wain safalow kuwaasi haba fogaadaan ha hooseeyaanbo awow labaad iyo kuwo yahayba haday doona ha noqdaane cataqa calayhi wuu ku dul xoroobay oo shareecadu ma ogola qof inuu faraciisii adoonsado iyo inuu asalkiisii addoonsado lama ogola labadaasi oo shareecadu waata qur-aanka wadda inoogu yimid in aanay faracnimo iyo iyo addoonsi aanay kulmaynin wamaa yanbagii liraxmani an yatakida walada in kulu man fi الsamaawaati wاlardi ilaa aati الraxmani cabda marka addoommadii addoonnimadii iyo weladnimadii ma kulmayaan asalkiina isaguna waa saas oo kale oo isaguna lama adoonsan karo asalkaagii ma adoonsan kartid wuxuu yidhi adaba wy markaa bacdi baa la yidhahdaa asalkaaguna waa bacdigaagi faracaaguna waa bacdigaagi marka si ay hadalka usoo koobaan bacdi bay noo isticmaali doonaan wuxuu yihi wuxuu yihi wa in malaka ma imika isagu bacdiga inu sheegaya waa qeybtii laakin kutubta kale mar malaka bacdow hadday ku yihahdaan yani weladkiisiiba ujeedaan ama ama asalkiisi wuxuu yihi wain malaka bacdahu yani bacda farcihi aw bacda aslihi asalkiisii aabihii ahaa maalan qeyb kamida hadduu yeesho ama faraciisii qeyb kamida ilmihii ilmihiisii qeyb kamida hadduu yeesho he intii kale maxaa laga yeelila intaas way xoroobeysaaye fain kaana biridaahu qaabka uu u yeeshay hadday isaga ikhtiyaarkiisa ahayd wa huwa muusirun lacagna uu haysto quwima caleyhi lbaaqi intii kalena waa loo qibila intanaa xorowday soo maha qofkii qof kale wada leedihin ba dee xoroobe noqonaysa adigu xoreysa intii kalena waa lagu qiimeyn de wacataqa caleyh waa inuu ku wada xoroobi wain kaana bigayri ridaahu haddii laakin isaga ikhtiyaarkiisa aanay ahayn haddaa sidee kudhici karaysa de masalan kala dhaxalunbu kusoo gala qeyb aabihii kamid u dhaxlay ama qeyb inankiisii kamid u dhaxlay waayahay dee markaa kolkuu dhaxal qeybtaa u helay qeybtii way xoroobeysa intii kalena lam yuqawam aleyh intii kale de ciddii haysataba haysanayso adoon u ahaanaysa in adigu milkaaga may soo gelin intanna xoraynta aada xoraysay ikhtiyaarkaaga may ahayn wa ikhtiyaarkaaga ka baxsan iyay ahayd markaa intii kale lacagteeda bixi lagu odhan maayo lakin way fiican tahay de mar walba qofku hadduu helo marata waa ka noo sheegay wuxuu yihi waman wajada qofka arka man yactiqu caleyhi qofku dul xoroobaya oo ama faraciisiya ama asalkiisiiya mamluukan oo la adoonsanayo qofka hadduu aabihi la adoonsanayo addoona ama awowgii oo la addoonsanayo ama ayadii oo la adoonsanayo ama ilmihiisii oo la adoonsanayo uu arko ustuxiba lahu waxaa u wanaagsan an yatamallakahu inuu milkiyu iibsado liyactiq caleyh si u markaa uxoroogo oo adoonnimada uga saaro wa in wusiya haddaba haddii loo dardaarmo limawliyin calayhi mid mas-uul laga yahay biman qof baa loo dardaarmay yactiqu caleyhi ku dul xoroobaya oo faraciisi iyo ama asalkiisi iya loo dardaarmay isagiina de waa ilm waama qof yaroo dee laga mas-uulya ma qof waalan fain kaana mucsiran hadduu sabool yahay lazima naadira fii amrihi qofkii ka mas-uulka ahaa waxaa ku waajiba an yaqbalo inuu aqbalo ilmahaa yar baa waa qof baa wuxuu yihi haddaan dhinto addoonkaygan inankiisaasaan u dardaarmay xorta marka inankii waa xor oo de gabadh xoraa dhashay maalan inankii waa xor aabihiina waa addoon marka kii aabihii addoonsanayey iyo wuxuu yihi markaan dhinto ninkan inankiisaa ayaan uhibeeyey markaa yani waxa weya aan u dardaarmi marka markuu isagii dhinto de ilmihii yaraa wuxuu ubaahan yahay aqbal buu ubaahan yahay dardaaranki aqbalkii isagii wuu yaraya waxa ma aqbali karo kii markaa ka mas-uulka ahaabaa aqbalaya haddaba ilmihii baa la eegayaa baa la yihi ma lacag bu haystaa mise waxama haysto haddaan waxba haysan waxaa ku waajiba mas qofka ka mas-uulka inuu aqbalo waayo faa baa ugu jirta khasaara kuma jiro markuu u aqbalo aabihii buu yeelanaya uu xoroobaya isagii aabihiiba dee xor bay noqonayaan wain kaana muusir lakin hadduu yarku uu lacag leeyahay fa in kaana haddii uu yahay ciddan markaa loo dardaarmay miman laa talzamahu nafaqatu cid aan biil ugu waajibin cid aan biil ugu waajibin hadduu qofkan loo dardaarmay wajaba qabuuluhu waaba awowgiio Eh, isaga awoobu yahay kan yare loo dardaarmo waxaana meesha jira dee adeeradii oo dee kuwii isaga uu dhalaya oo dee lacag leeya marka haddii uu aqbalo markuu yeesho wuu xoroobayaa biilkiisuna dee nimadiisaasuu saaranya kan awoga u yahay waxaa soo horeynaya kuwii uu dhalay baaba meesha jooga haddaba fain kaana miman laa talzamhu nafaqatu haddii kan yar aan biil biil ugu waajibeen odaygan wajaba qabuluhu ninkii mas-uulka ahaa waxaa ku waajiba inuu u aqbalo haddana ila waa awowgii ha ah xoroobey faaida gu jirte wain kaana miman talzamu nafaqatu lakin hadii uu biilka ilmaha yar kula soo ciirayo odaygu oo hadhow toole biilkiisiina halkan laga qaadayo lam yajuz qabuluhu uma banaana baa la yihi ninkan weliga ee mas-uulka kaa ilmahaya inuu odaygii aqbalo waayo hadduu aqbalo culays buu ninka kusoo kordhiyey baa oo halkan markaa biilkiisi isagana waxa wey walaa taqra maalyatim ila bilati hiya axsan adiga waxaa la doonaya sidaad isaga xoolihiisa ugu ilaalin lahayd inaad ka shaqayso marka qof uu biiliyo ha ku soo kordhinin adigu ayaa markaa la leeyahay lam yajuz qabuluhu wa in awsaa lahu bibacdihi haddii aan odayga looba wada dardaarmina qeyb odayga kamid a ah ka yar loo dardaarmay wa huwa mucsirun yarkuna waa mucsiro waxba ma haysto lazimahu qabuluhu sidii haddii kulligiisa loo dardaarmaba loo aqbalayay iyunba bacdigiisiina loo aqbalay wain kaana muusiran hadii uu yahay yarku mid markaa wax haysta wahuwa miman talzamhu nafaqatu nafaqadana uu isaga ku yeelanayo lam yajuz qabula lam yajuz qabulu de inuu aqbalo ma aha bacdigiio dee nafaqo hadhow talo ku yeelanaya wain lam talzamhu nafaqatu haddii aan nafaqadiisii ku waajibeyn bacdina loo dardaarmay qeyb loo dardaarmay fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan intan halkii hore ku kala duwan yihin axaduhumaa midi waxa wey laa yajuuzu lqabuul lama aqbalayo maxaa loo aqbali waayo de taqwiim baa imanaya waxaa imanaysa ila markuu qeyb xoreeyo in la yidhaha kalena waa inuu xoreeyo lacagtii laga qaado ilan xadiidkii baa man actaqa shirkan lahu fi cabdin walahu maa yablugu haman cabdi quwima caleyhi qiimata cadli marka de si xadiidkii maaragtay looga ilaaliyo ilmaha waa inaan loo aqbalin kaasaana muctamadkiiya wathani labaad wuxuu le yalzamu ma waa inuu u aqbalo walakin laa yuqawamu caleyh intan laga baqanayo baa la iska ilaalinaya oo iyo inta kale xoreed iyo lacagtii in laga qaado un ka joogsanayna lakin waa loo aqbalaya lakin de waaa la yidhi hadaad saas samaysan xadidki baad khilaaftay oo ninkani qaybna wuu xoreeyey lacagna wuu haystay intii kalena waa laga tegey marka in marka horeba la iska wada daayo iyaa la qaatay ba baab tadbiir kolley abwaabtani de waad arkaysaanoo dee camaliya ma aha iminka dee faa'iido badan waaqicii dee kama laha lakin de mar hadda kitaabkii ku jirto de waynu akriyaynaayo waynu dhamaysana insha allahu tacaala de waxaana laga yaabaa in wakti kale uu de iska yimaadaba marka inagoo de axkaamtii hayna oo masaaishii iyo sidii laga yeelayay garanayno maaragtay in eh, hadday imanaysa ay timaado iyaa muhiima baabu tadbiir buu yihi atadbiir waa dibka xoreyn dibka xoreyn dibka xoreyntani waa maxay waa addoonkii baad ku odhanaysaa markaan dhinto iyaad xor tahay markii aan dhinto ayaad xor tahay inaad addoonkii ku tiraahdo ayaa waxaa la yidhaahdaa tadbiir waa duburkii baa laga keenay actaqahu can duburi dib buu ka xoreeyey weeyaan wuxuu yihi musanifku atadbiiru dibka xorayntu qurbatun iyaduna waa cibaado ila waa xoreyn une tuctabaru min athuluth waana nooc dardaaranahoo yani dardaarankiibuu calaaqa la leeyahayo ilan waa adigan yidhi markaan dhintaad xoroobeysaaye dee tabarucaadkii mariidka ama tabarucaadkii bacdalmowt mawtka ahaa iyuu la xukunya dardaaranka ahaa deetana tuctabaru min athulu ama yuctabaru min athulu thuluskii hulusulmaalki iyaa laga xisaabaya ee lagama xisaabayo ra-sulmaalka laga xisaabi maayo wax markaa tadbiirkani laba qowl baa ku suganoo markaan dhintaad xoroobaysaa ma dardaaran ba mise waa tacliiqu cidqin bisifa ma xorayntii calliqnayd ba markay saasi dhacdaad xoroobeysaa mise waa dardaaran ilan xaqiiqa ahaan dee waa kanoo geeridii buu ku calliqay soo ma dhinacaa tacliiq buu ka yahay anta xurun bacda mowti ama idaa mutu faanta xuru markaan dhinto xor tahay wuxuu ku calliqan geeridii geeridii markuu ku calliqnaado dee wuxuu noqonayaa tabaruc geeridii ka dambeeya tabaruca geeridii ka dambeeya dardaaran buu noqon jiray markaa dhinacna dardaaran buu dee ka yahay dhinacna wuxuu ka yahay xoreyn calliqan axkaamtuna way kala duwan tahay axkaamtii dardaaranka iyo axkaamtii xoreynta calliqani way kala duwan yihiin marka ninkani dee sidaa ha ahaado dardaarankaasa ku jiray waxaa ku xoog badan waxaa ku xoog badan oo axkaamtiisa inta badan la marinaya inuu yahay xorayn caliqan taliiqu cidqi bisifa inuu yahay iyaa ayaa markaa agga axkaamta lagu xoog yeelaya lakin imika tuctabar yuctabaru min asulutani iyada markaa khilaafba ma gelayo oo de wixii mar hadduu waktigii mawdka u idaafeeyey tacliiqu cidqinba ha noqdee haddana halkaa sidii dardaaranka iyaa loogala dhaqmaya wuxuu yihi wayasixu wuu asaxayaa dibka xoreyntani waxay ka asaxaysaa min kuli man yajuusu tasarufu cid kasta oo tasarufkiisu uu asixi jiray iyuu ka asaxay wa fi sabiyi lmumayizi walmubadiri qowlaani bu sabigii mumayiska ahaa wax kala garanayay iyo kii mubadirka ahaa ee bilaalexejeclada ahaa ee safiiha ahaa ee la laga xayiray ee la sharay qowlaani laba qowl baa ku sugan iyaga dibka xoreyntoodu miyay ansaxdaa axaduhumaa midi waxa weeye yasixu tadbiiruhu dibka xoreyntoodu labadaba yani mid kastoo kamidaba dibka xoreyntiisu way ansaxaysaa maxaa yeelay dee wax khasaare ah oo kasoo gaarayaa ma jiro ila waaba dhinteen iyagii kolkan u xoroobi wathaani ka kale wuxuu leya laa yasixu ma ansaxayo oo dee waa maal lagu tasarufayo iyagana maal ay ku inay ku tasarufaan looma ogoleyn labadan ilmaan qaagaalahayn maal kuma tasarufi karay kan markaa la sharay ma la xayiray xayiraadda lagu soo rogay isaguna maal kuma tasarufi karay marka wasiyadoodii dardaarankoodii labadaba soo khilaaf kumuu soo jiri halkii un marinaysa ilan waxaana weynaga dhinacna waa ka dardaaran dhinacna waa ka tacliiqu cidqin bisifa markaa dardaarankii labadii qawlee ku jiray wasiyatu safihi wa sabiyi uu weeyaan tarjiixana maxaynu soo nidhi waa la kala qaadaya haye sabiga sabiga kama ansaxay ilan isagu waxaanu nidhi ahalba uma aha cibaaraadkan iyo hawlahan safiha laakiin wuu ka ansaxayo isagu wax badan buu de maarata ahal u ahaa oo aanu sabigu ahal u ahayn markaas halkana sidaa loo kala qaaday waa dardaarankii wuxuu yihi wtadbiiru iminku hadda inoo sharaxaya tadbiirku siduu yahay dibka xorayntu an yaquula waa inuu yidhaahdo anta xurun bacda mawtii geeridayda kadib xor baa tahay aw ama uu yidhaahdo in midtu min maradii haadaa xanuunkayga kan ah haddii aan ku dhinto fa xurun xor tahay ama uu yidhaahdo in mitu fi hada lbaled aw fi hada lbaled waa saas in mitu haddaan ku dhinto fi hada lbaled halkan haddaan ku dhinto fa anta xurun xor ama fi hada lbaled ha ku ama xanuun gaar ah ha ku qaydo almuhim kol hadduu geeriya dabeedad xor baa tahay tadbiir buu noqonayaa marna de laba sifo ayuu ku xidhan yahay marna sifo keliya uu ku xidhan yahay markuu leeyahay xanuunkayga kan ah u dhinto xor baa tahay de u dhiman waayo tadbiirkii ma jirayo ila labada sifa mid aa looga hadlay so ka haduu ihahda haddaan beledkan ku dhinto xor baa tahay hadduu beledkaa ku dhinto ayuunbuu xoroobaya lakin haddaanu beledkaa kudhiman meel kale ku dhinto dee xoroobi maayo tilmaan iyaa meeshii laga waay fain qaala hadduu yidhaahdo dabartuka mudaber baan kaa dhigay aw anta mudaberun mudaber baa tahay fa fihi qawlan laba qawl baa ku sugan mayuu maarata dib dibka xoreyn baa oo sariix uu ku yahay mise waa kinaayo markaa qolada le waa kinaayo waxay leeyihiin de or orn xorriyana muu sheegin ictaaqna muu sheegin labadii lafdiya sariixa ahaa midna lamuu ima markaa kinaayaha noqdo bay leeyihiin ayuu qawlkaasi le lakin qowlka muctamadkaa de lafdigana waa lafdi sariix waxa weeyaan curfi baa maarata ugu tacaluqay oo curfigiisii saasuu curfigiisii noqday tadbiirka dee saasa af carabigii eh, maaragtay caan ku noqday nusuustii axaadiistii saas ugu soo arooray wayajuuzu waxaa banaan an yucalliqa tadbiira tadbiirkiiyo dibka xoreynta inuu ku xiro calaa sifati sifa kale bian yaquula sida inu ihahdo in dakalta daar hadaad guriga gasho fa anta xurun bacda mawti markaan dhintaad xoroobaysaa ama adaad rabadaantan soonkeeda dhamaysato markaan dhinto xor baad noqonaysaa markaad dhinta marku rabaantii dhamaysto ayuu mudabr noqonaya wayajuuzu wuu ku banaan yahay fi bacdi اlcabdi addoonkii qeyb kamid ah in sidaa markaa loo loo xoreeyo ayaa banaan wayajuuzu fi bacdi اlcabdi addoonkii qeyb kamid a ah in sidaa la yidhaahdo uu yidhaahdo markaan dhinto kala bar baa aada xoroobaysa way fa in dabara bacda haddaba hadduu bacdigii dib ka xoreeyo qeyb ahaan lam yasri ila lbaaqi gudbi maayo intii kale dee u gudbi maayo la odhan maayo kol hadduu qeyb xoreeyey qeybtii kalena xorey maxaa yeele damba buu xoreynine markaan dhinto kadib baad oreey qeyb kamid ay ah xoroobaysaa buu yihi qeyb kaa midi marka dee hadal hore wax ku xorey noqonay imikana milkigiisiiba kuma jiro marka aad qeybta xoroobayso qeybtii kale isaga milkigiisaba kuma jirte dee waa wax dhaxal noqday markaa ma xoroobeysa qeybtii kale waaya wain dabbara shirkan lahu fi cabdi hadduu dib ka xoreeyo qeyb uu addoon kelayay markii horeba qayb buu lahaa markaasuu yihi aniga qeybtaydaas markii aan dhinto waa xor lam yuqawam calayhi lagu qiimeyn maayo qeybtii kale fi ahi calaa daahir madhab yani markuu yihahdo aniga qeybtaasi markaan dhinto waa xor deetana uu dhinto qaybtiisi way xoroobeysa qaybtii kale inta la qiimeeyo ma la xoreynayaayo tarikadiisii wixii uu ka tegey ma laga saarayaa qiimihii maya calaa daahiri lmadhab daahir madhabku siduu yahay waa maya maxaa yeeley waktigan uu qofkani uu xoroobay dee ninkani xoolaba muu lahay xoolihiisii way wareegeen oo dhexal bay noqdeen marka xool lagu qiimeyn maayo saasa muctamedkeed waqiila qiil baa le yuqawamu calayhim ee waa lagu qiimeyn oo umu iyuu kaasi ka qiyaas qaatay laakin waa daciif wuxuu yihi wain kaana cabdun hadduu addoon jiro bayna thnayni laba u dhexeeyo oo laba ay isla leeyihiin addoon keliya hal addoon bay laba isla lahaayeen fadabaraahu labadiiba tadbiir bay la galeen oo dib bay ka xoreeyeen mid waliba wuxuu yihi markaan dhinto iyaad xor tahay iyadiiona markaa ay aan midkoodba weli dhiman ayaa uma actaqa axaduhumaa nasiibahu labadoodii mid ahaan ayaa qeybtiisii xoreeyey nasiibkiisii ayuu xoreeyey lam yuqawam calayhi nasiibu shariikihi ka kale qeybtiisii lagu dul qiimeyn maayo fi asaxi lqowleyn bui sheekhu labada qowl ee ku sugan kooda sixada badan waxaa loogu dul qiimayn waaye waxaa loogu dul qiimayn waaye buu yihi ilan labadani mid wuxuu yihi markaan dhinto xor baa tahay kan wuxu yihi markaan dhinto xor baa tahay iyadoo halkaa taagan tahay oo mid waliba uu xaq ku yeeshay inuu isagu qaybtiisa xoreeyo iyuu midi degdegay wuxuu yidhi qeybtaydi iminkaa min xoreeyey anu deetana de waa ti aynu nidhi ma kala haraya mar hadduu lacag leeyahay inta la wada xoreeya lacagtii qeybta kalena kii kala bixi la odhanaya marka sidii ma la yeelaya may la yeeli maayo haddon sida yeelo de addoonkii marka qeybtan wuxuu noqonaya ninkani nin wixii oo dhan ba isagu wada xoreeyey walaagiina isagu yeeshay kana wuxuu xaq ulahaa hadalkiisaasi walaagii ka dhashaa dhowtoodha inuu yeesho marka walaagii baa laga jiitay buu leeyahay o laga xarimay wayuqawamu fi laakari qawl kale wuxu le miya waa lagu dulqiimanaya imika wada xoroobaya maxaa yeelay shareecadu maarata xoreyn in la kala dib dhigo iyadoy suuragal tahay in la wada socodsiiyo loogama baran kanana rajaxan kana rajaxano in walaaga la ilaaliyo waxaa ka mudan in xoreynta israacideeda la ilaaliyo taasaa markaa ka awleysan baa la laleeyahay wuxuu yihi wayajuusu waxa banaan alrujuucu fi tadbiir in lagu noqdo dibka xoreyntii inuu ka noqdo qof laakiin muxuu kaga noqonayaa bitasarufi tasaruf uu la yimid oo bilbayci wagayri iib iyo wax lamidaba waayo dee rujuuc dee nabigaaba alayhi isalaatu wasalaam ninkii ansaariga ahaaye addoonkiisa yidhi markaad dhinto xor baa xoolo kalena muu lahayn deetana nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi yaa iibsanaya saa la iibiyo addoonkii lacagtaada haysa baa la yihi waxba ma haysatid horta naftaada hagaajiyo naftaada kubiin marka in mudabarkii la iibin karo iyaa dee xadiidka laga qaatay dhinac kale markaynu ka eegno tadbiirku waynagii ama waa dardaaran ama waa tacliiqu cidqin bisifa ama waa xoreyn caliqan dee labada mid walba ficil waa lagaga noqon karay labada mid walba wasiyaduna inagii soo marnay oo ficil waa lagaga noqon karay wixii uu qofku u dardaarma hadduu iibiyo dardaarankii uu ka noqday wa inagi lahay tacliiqulcid masala imikaynu soo maraynayba in isagana lagaga noqon karayo ficil in lagaga noqon karayo marka labadii dha dhinac uqaadaba de wax laga noqon karayo noqonaya ficil lagaga noqon karayo wahal yajuuzu bilqawli haddaba ma banaan tahay in qawl lagaga noqdo tadbiirki fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa kooda sixada badani anahu laa yajuus buu yihi waa in aanu banaanayn oo inaga in ihi ama waa wasiyo ama waa tacliiqu cidqi bisifa haddaynu waa wasiyana dardaaranka hadal ma lagaga noqon jiray ya dardaaranka hadal miya lagaga noqon jiray waan iska daayay ninkaa wixii aan udardaalma waan ka noqday haduu ihaa ka warramo may asaxaysa miya mise way asaxaysa waa darsigeena weeye way asaxaysa hadduu yihahdo ninkaa wixii aan udardaarmay waan ka noqday khalaas uu ka noqday dardaaran ma jiro de markaa ninkana markuu yihi markaan dhinto xor baa tahay yani markaan dhinto naftaadaan kuu dardaarmay oo kale haddaynu soo qaadno dardaarankii waan ka noqday de way ansaxaysa baa imanaysa laakin waxaynu ihi tadbiirka maxaa ku xoog badan inuu yahay tacliiqu ciqin biifa qofkii aad tiri markaad gur haddaad guriga gasho waad xor baa tahayna kamaad noqon karin marka kana lagama noqon karayo qowl lagagama noqon karayo fain wahabahu hadduu hibeeyo walam yuqbidhu laakin aanu dhiibin baطala tadbiiru wuu yihi tadbiirkii wuu buray oo de hibadaaba ku filan hibada ayaaba ku filan maxaa yeelay de waa wax lahaanshihiiba guuriya walow yaanu weli guurin be laakiin waa caqdi lahaanshaha rara oo guuriya markaa habura buu isagu saasuu sheeku rajaxay wa qiila qiil wuxuu yihi laa yabtulu buraya ilaa uu wareejiyo maxaa yeelay hibadu de oraahda keliya waan ku siiyey keliya kuma milkigi iyo lahaanshihii kuma wareege lahaanshihii wuxuu wareegaya marka shaygii la wareejiyey qofkii gaan loo gacan geliyo iyo qofkii wixii yeelanaya markaa weli milkigii kamuu bixin kanaana rajahan intaynu weli milkigii ka bixin ila waxaan tacliiqu cudqi mustifa buu ahaaye ma waxa weeye tadwiirkii ma buriyo wain dabera jaariyatan hadduu gabadh addoon ah uu yidhaahdo markaan dhintaad xor tahay uma axbalaha kadibna haddana intuu u utaga ay uur u uqaada isagii isagii bay uur u uqaaday sayidkeedii ahaa addoontuna hadday sayidkeeda ur uqaado baabu ummahaati awlaadkay noogu iman be umu walad baa la yidhaayo umu waladku markii uu sayidkeedu dhinto toos bay xorowdaaba markii uu dhintay toosu xorowda marka tii uu yihi markaan dhintaad xoroobaysa markaan dhinto haddaan dhinto xor tahay buu ku yihi markaasuu haddana ay ilma u dhashay isagii hadalkiisi batalo tadbiiri buu yihi hadalkii ulaa markaan dhinto haddaan dhinto xor tahay laqwi buu iska noqday hadal bilaa macni waayo sharcigaaba uxukumay kol hadday ilma u dhashay in markuu dhinto xoroobayso isagoo ama ha yidhaahdo ama yaanu odhanin marka de athaabitu bisharci muqadamun cala athaabiti bishari baa imanaya wixii sharciga ku sugnaa iyaa ka hormarayo oo ka xoogan wixii shardigu uu keenay wain kaataba cabdan hadduu addoon kitaabeeyo oo caqdiga kitaabada inoo soo socda uu la galo u yidhaahdo markaad lacagta intaasa iska bixiso iyaad xoroobaysaa buu ku yidhi uma dabbarahu markaasuu haddana mudaber ka dhigu yidhi markaan dhinto iyaad xoroobaysaa saxa tadbiiru tadbiirkaasi wuu ansaxayaa oo mudbrna wuu noqon mukatibna wuu noqon kolba labada ti u da markaa la yimaado waa kan wuxuu ku yihi fain adda lmaala hadduu lacagtii lagu xidhay iska bixiyo cataqa saasuu ku xoroobi wabatala tadbiiru markaan dhintaad xoroobaysaadiina way iska burtay ila waaba kan xornimadii usoo degdegtay wain lam yuaddi hadii xoolihii iska bixin kari waayo xataa maata sayid ilaa sayidkii uu ka dhimanayeyna cataqa imikana wuxuu ku xoroobayaa tadbiirkii markaan dhintaad xortahay dibu ku xoroobay wa batalat ilkitaabatu kitaabadiibaa buraysa buu yihi kitaabadiibaa buraysa sheekh abuxaamid la odhan jiray sheekh abuxaamid alisraaili yaa sidaa yihi laakiin waxoogaa waa la yar istishkaalayo kitaabadii way buraysaa haddaynu kitaabadii burino de wax badan baa soo noqonaya waxay noqonaysaa ninkani wixii uu shaqaysanayay oo dhan in laga soo qaado oo la yidhahdo waa dhaxal ilan adoonku markuu mukaatab yahay isagaa shaqaysanayo sayidkiisu ka madax banaan yahay xoolihiisana isagaa markaa burintaasi waxaa lagu xambaaraya sheeku inuu ugala jeeday uun wabatalat ilkitaab yani waxa weeye lacag dambo ninkii soo dhiib oo soo bixi la odhanayaa ma jirto ma aha in kitaabadii hore ay burayso lacagihii u gacanta ku haystay soo dhiib la odhanayo saas weeyaan wuxuu yihi wain lam yaxtamil hulusu haddii hululmaalkii uu xamili waayo jamiicahu addoonkii mudabarka laga dhigay gebi ahaantiisii oo ninku xoolo kalaba buu lahayn markan uu yihi markaan dhinto kadib eh, xor baa tahay markii uu dhimanay addoonkaasoo keliyaa buu lahay wax kalaba buu lahay dee xoolihiisana maxaynu ogol lahay saddex meeloodoo hal meel ayuunba ku tabaruci karaya haddaba cataqa hulus addoonkii wada xoroobi maaye saddex meelood meeloodow meel iyuunbaa xoroobaysa wa baqiya maa zaada cala haddii markaa mukatab u ahaa intii soo hadhay caqdigii kitaabada ayay ku jiraysaayo dee markuu lacagtii iska bixiyo iyaa lacagtiibaa la qaadanayaa lacagtaasa markaa warafadii ay qaadan isna wuu iska xoroon wain dabera cabdan hadduu addoon mudaber ka dhigo uma kaatabo haddana uu kitaabeeyo baطla tadbiiru fi axad اlqowleyn tadbiirkii wuu iska burayaa sida uu markaa qowl yahayo dee wuxuu ahaa waxaan tadbiirku dardaaran bu ahaa imikana cabdi laazima ayuu geliyo kitaaba markaa habura buu kaasiley walam yabtul fi laakhari qawlka kale ma burayo buu leeyaho de wuxuu ahaa tacliiqu cidqi bisifa marka isagoo sifo maaratay xorintiisa ku caliqan tahay iyuba haddana sifo kaloo kitaaba lagu caliqay waa caadi labadii isma diidayaan kanaana rajaxinaysan hore usoo sheegay wayakun wuxuu iska noqonayaa o mudaberan mid markaa mudaberna ah mukaatabna o kalba labada kii usoo horeeya iyuu de ugu xoroobaya saynu iminka soo arkeyna wa in atat hadday la timaado almudaberatu adonti dib laga xoreeyey biwaladin ilma hadday dhasho intan markaa ay xoreynta sugaysay mid nikaaxin guur baabay ku dhasho dee nin baa loo dhisay markaasaa ku dhashay aw zinan ama xumaan bay ku dhashay lam yatbachaa markay xorowdo isagu xoroobi maayo fii asaxi alqowleyn laba qowl baa ku sugane kooda xooga badanoo dee waxa weeye wuxuu la mid yahay almucallaq cidquhaa bisifa waa inagii hadda soo arkay tii la yii markaad guri gashaad xoroobaysaa ilmaheedu waa inaga mar ma raacayo waayo waa caqdi laga noqon karayo tadwiirkuna waa isagoo tacliiqu cidqin bisifa markaa wax laga noqon karayu ahaa dee raaci maayo wayatbacuhaa fi laakari qawlka kale way raacaysaa buu leeyahay waa kii halkaa aynu ku saarana waa daciif wuxuu yihi wain dabera hadduu mudaber ka dhigo alkaafiru gaalki cabdahu lkaafira addoonkiisii gaalka nin gaala oo addoon gaala haysta iyaa yidhi markaan dhinto xor baa fa faslama alcabdu addoonkiibaa xoroobay aya ayaa islaamay isagoona gaalkii weli dhiman fa in rajaca gaalkii haduu ka noqdo fi tadbiiri tadbiirkii dhibka xoreyntii haduu ka noqdo dee muslimkan inuu si haysta ka yeeli mayno maxaa la sameyn biyaa caleyh waa laga iibin ii baa laodhanaya dhaso muslim ma haysan kartid wain lam yarjic haddaanu ka noqone sidii hadalkiisii ku taagnaado de ilaa intuu dhimanaya haddana la sugi ilaa intuu dhimanaya la sugi hadii la yidhaahdo inuu addoonkii iska haystay noqoni haddaba wuxuu yihi lam yuqara fi yadi addoonkii loo dayn maayo ha maamushe ee maxaa la samayn laba midis ha ah soo galo fain khaarajahu hadduu mukhaarajo la galo mukhaarajadu waa maxay mukhaarajadu waxa weeye inuu yidhaahdo aniga toddobaadkii labaatan dollar ii keeno iska shaqaysa adigu suuqaaga gal suuqaaga iska gal hawlahaaga iska wado aniga laba ha ikhtiyaar baa leedahay usbuuc walba labaatan dollar un ii keen hadduu sidaa yidhaahdo jaaza waynu ansixinayn okay baynu leenahay ila ninkii gacantiisi uu ka hoos baxay soo ma ina gaalkan laga hoos saaraynu dooneyn uu ka hoos baxay labaatan kaasuu iska bixinayaa xornimadiisiina wuu sugaya oo taasaynu ilaalinayna wain yukhaariju haddaanu mukhaarajo la gelin u yihahdo war hadduu yidhaahdo sullima ilaa cadlin waa laga kaxaynayaayo qof lagu kalsoon yahay oo kaloo muslima iyaa loo dhiibaya wa yunfiqu calayhi kii gaalka ahaa nafaqee baynu odhanaynaa ninkan muslimka ilaa an yarjica can tadbiiri ilaa inta uu ama ka noqonayo tadbiirkii dibka xoreyntii intuu ka noqonayo deetana fa yubaac laga iibinayo aw yamuuta ama isagii uu dhimanayo oo fa yactiqa deetana uu xoroobayo dee ninkii addoonkaa uu xoroobayaba markaa isaga had iyo jeer isagaynu marka waxaynu ilaalinaynaa maadaama ninkan la yihi markaan dhintaad xoroobaysaa kelmaddaasaynu u ilaalinaa ninkan xornimo ayaa usoo urayse xornimo ayaa maarata dabaysheedii haysaay waynu daynaynaa kama kaxaynayno intaynu udayn karayno lakin haddana inu gaalkii maamusho oo uu gacanta ku hayo iyaynu ka ilaalinayna markaa labadii iyaa laysku farsamaynayaa baab lkitaabati halkaa ku joogo sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamedi wallahu alam